idaa qusida bihi fii ma yaxtamilu macnah baabu lkalaami hadal ayuu u baabya baabkan idaa qusida haddii loola qasda hadalkaas idaa qusida haddii loola qasda bihi kalaamkaas fii maa shay yaxtamilu xambaari karo oo lagu xambaari karo macnaahu macnihiisa xuunkuu noqonayo baabkan baab in la caddeeyo yacnii hadal ayuu qofkan ku dhawaaqay ku hadlay hadalkaasna qasadka uula qastaa waa qasad waafaqsan macno uu xambaari karo hadal uu ku hadlay hadalkaas dhowr macno ayuu xambaari karaa hadda cayn marka la yidhaahdo cayn waa isha caadiga alcayn albaasira sidoo kale marka cayn la yidhahdana alcayn aljaariya isha socoto biyahana waa la yihahdaa alcaynu jaasuuska cayn baa la yihahdaa alcaynu dahabka kiisa khaaliska oo jawharta ayaa la yihahdaa marka caynka macaani badan baa loo isticmaalaa hadii markaa markuu qofka alcaynu uu leeyahay uu qasadkiisa uu qasdi biyo socdo qasadkaas waa muctabar sidoo kale alfaadda qaar ka mid ah mararka qaar waxay xambaari karaan alaaq macaani kal waa xambaari karaan oo laba macno ay xambaarayaan ama saddex macno mid ka mid waa alaaq waa lagu xambaari karaa haddii arrinkaa isaga qasad uu la socdo marka macnahaas waa xambaari kara hadduu qasad la socdo arrintaa waa fulaysaa oo alaaqa wuu dhacaa sidaa weeyaan baabulkalaami hadal ayuu baabkan u baab yahay idaa qusida haddii loola qasta bihi hadalkaas fii maa shay loola qasta yaxtamilu uu xambaari kara macnaahu macnihiisa annahu yaqac waay xadiidka saddex kun afar boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasaي alي amat abarna camr bn mansuur الnasaئي wa iqaة tabt qala xadaثna cabdالlahi bn maslmة الqacnabi alxaariثi wa iqaة caabid qaala xadaثna ninkan hadda alimaam الnasaئي alيh raxmat الlah uu ka dhigay sheekhu sheekhi uu ka dhigay alimaam muslim aad buu ugu wariyaa oo waa sheekh muslim maxamed ibnu maslamaة alqacnabi aad buu ugu wariyaa ragga aadku ugu wariyay ayuu ka mid yahay oo imaam muslim caleyh raxmat الlah shuyuukhdiisu ka mid yahay alimaam الnasaئina wuxuu ka mid yahay shuyuukhu shaykhu shuyuukhihi shuyuukhdiisa ayuu sheekh usii yahay sidaa weeyaan qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn maslmat alqacnabi xadaثana malik ibnu anas imam dar hijra wاlxaariث ibnu miskiin qacnabigaas waa iqat caabid طabcan malik wاlxaariث xadaثana malik cabdullahi ibn maslm wuxuu yidhi qaala xadaثana malik halkaasuu ku joojiyey taxwiil ayaa meesha galay marka wاlxaariث ibnu miskiin ay xadaثana waxaa noo warramay waa xadiid iyo ariiq cusube alxaariث ibnu miskiin qirاءaة عalayhi وأna asmع waثiqaة tabt ibn اlqaasim cabdiraxmaan bin qasim alcutaqi waa iqa qaala wuxuu yidhi akhbarnii waxay warri malik ibnu anas imaam daar hijra halkaasay ku kulmeen marka meesha uu alimaam anasai marka hore yidhi camr ibnu mansuur cabdullahi ibnu maslamata alqacnabi qaala xadaثana malik waa ariiq ariiqa kan waxa xaari ibnu maskiin can ibn اlqasim can malik ibn anas imaam daar hijra aw akhbaranii malik can yaxya bn saciid اlanصaari wa iqaة tabt xuja can muxamed ibn ibrahim الtaymi wa iqaة lahu afraad can calqam ibn waqaas leythi wa iqaة tabt can cumar ibn اkhطaab radia allahu tacala an arda wa fii xadiidi اxaari laba ariiq maadaama xadiidka uu ku wariyey imaamka ariiqa xaari waxaa ku sugan anahu isaga samica inuu ka maqlay cumar yaquulu isagoo leh ariiqi hore oo camar ibnu mansuurna wuxuu ahaa can calqama ibn waqaas can cumar kana annahu samica cumar alfaadiyaa kala duwan laakiin macnihi waa hal macno yaquul isagoo le qaala wuxuu yihi rasul rasulka wuxu yih sal slm inamaa in kale ma ahan alla acmaalu acmaasha la qabto binniyati niye ayay ku guntami oy ku dhismi oy ku qotantaa weeyaan camal kastoo la qabta niye ayuu ku meel gaaraa ama wax ku noqda wainamaa in kale ma ahani limri'in maanawa qofka wuxuu le wuxuu niyeystay limri'in qofka maanawa wuxuu niyeystay ayuu leeyahay oo u sugnaatay faman duulkii qofkii kaanat ay ahaatay hijratuhu hijradiisa meelka tegitaankiisa oo meel uu aaday ila allah alla weyne dartii i wa rasuulihi i rasuulkiisa dartii fa hijratuhu hijradiisa ila allah alla weyne ayay ahaataa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa waman qofkii kaanat ay ahaato hijratuhu hijradiisa lidunyan addunya yusiibuhaa ou asiibi aw imra'atin haweeney oo yatazawajaha uu guursani fa hijratuhu hijradiisa ilaa maa shay un bay ahaanaysaa haajara uu u safray uu u haajiray ilayhi isaga xadiidkan waa xadiidka ad taqaaneen sayd cumar ibn khaaab radia allahu tacala an arda xadiidkiisii aad taqaaneen oo niyada ku saabsanaa qawaacid badan oo qawaacidda fiqiga ah iyo qawaacidda shareecadan lagu dhisay marka imaamkan wuxuu daliishana caleyh raxmat ullah in qofka haddii aad hadal ku hadlo hadalkaasna uu macnaha isaga ah oo niyeystay uu xambaari karo waa lagu fulini marka camal kastoo samaysa niyaduu ku xidhan yahay waxaad tihi xaaskaagi kawaswaqaad ilxaqii sidaan xali soo marnay biahlik reerka aad tag markaasaad tidhaahdo asal ahaan macnihiisa asalka ah waa gurigaad aad ama gurigiina aad reerkiina aad laakiin macno kaleo meesha waa laga fahmi karaa waad furanta hadduu macnahaasba marba ixtimaali karo niyadun baa la eegi marka marka qofkan ilxaqii biahliki lahaa muxuu niyeystay wuxuu niyeystay gurigeed inay aado sida kacab ibn maalig oo kale midna wuxuu niyeystay gurigiina aad waad furan tahay wa oo baadiyaha iyo dadkaas marka dumarka la fura toosaa loo raraa haddii marba dalqad lagu dhufto heeryadeedii iyo aqalkeedii iyo waxeedii iyo dhammaan inta loo wada raro ayaa halkaa laadiya lidaalika maal waxay leeyihin soomaalida dumarka masayrka laba jeer unbuu dayaa mar saddexaad ma badeeye markaa isku dhimina ragga dumarka inay maseer ka baabiyaan doonaayo ha isku dhibina soomaali mar hore qor dhamays waxay yihahdeen dumarka laba je laba jeer unbay maseer dayaan raallina hada dumarka de waa iska markaan raggaan kuridna marka adinkaan kuridayna marka marka koobaad qabrigaas la taaganya ma arkaysa oo dadka ay aasayaan oo meydka la gelin lahaa haweeneyda lagula qabay islaanta darradahayd ayaa la aasayaa masayr fag teg tan reerkaas raran oo heegaha iyo kabaalaha iyo heeryada saaran oo ciddaas muxuua sii guraysa sii socota oo la sii wada muujadaha waa islaanta lagula qabay oo muxuua la furay la raray bas labadaas arrimood haddii marba muxuu ahaa ay dhacdo masayr fag waa baxay laakiin wixii intaa ka soo haray waxba kama jiraan marka masayr in aan lagu masayrin waxba ha raadin horaan waxaan u sheegnay waad ragna damac ma dayo dumarna masayr ma dayaan marka sidan isku wadanna sida ayada anagoo isku ogsoon aan isku wadanna waaya marka inama alacmaalu biاniyati marka imamka wuxuu soo daliishanayaa qofka marka markuu ilxaqii biahlika uu leeyahay waxa uu muxuu ah qasta waxay tahay furiin khalaas ilxaqii biahlika marka wuxuu qastayaa gurigiina aad oo ku soo nasa oo arrintan hadda mushkiladan taag ilahay ka dhamaanaysa aad furiin ma aha sidaa weyaan halkaasoo daliishana imamka ale raxmatullah baabu libaanati caddayn la caddeeya iyo waldifsaaxi in si aftahannimo lah oo faseexo lah loo sheego bilkelimati ereygii almalfuudi biha ee lagu dhawaaqi idaa qusida biha haddii loola qasda maa laa yaxtamilu wuxuusan xambaari karin macnaaha macnaheeda lam tuujib shay-an waxba ma waajibiso inay waajibinaynin walam tubit xukman xukun ay sugaynin caddayn la caddeeyo iyo banaanka lasoo dhiga ayuu baabkan u baabiy kaba soo qaad ninka xaaskiisa wuxuu ku yidhi biyo cab amaba fariiso saasuu ku yidhi amaba wuxuu ku yidhi cuntadan cun wuxuuna ula qasdayaa waad furanta wuxuu ula qasdayaa waad furanta hadduu kun jeer ula qasdo kun jeer hadduu ula qasto oo waa furan tahay aada ula qasta biyahan cab oo cuntadan cun wax ka jira lama arka waxaba yaraata ka jira imaamka halkaas u daliishanaya marka waxa loo qaadi kara furiin waa inay wax macnaha furiinka lagu xambaari kara u yahay hadda xaaskaada waa ku tiri biyo cab qof caaqila ah ama qof wax fahma ah, ama qof muxuu a ah hataa luqadda yaqaano islaantii waaad biyo cabaan ku ihi furiinaan ula jeedo ma soconi weligeen ma maqashan hortaad noolayden marka warkaas inuusan jirin oo marka furiin wax lagu xambaaro oo niyada la eega ay tahay wax macno furiin siba ay ku soo geli karto caddayn la caddeeyo oo bannaanka la dhiga ayuu baabkan ubaabi ayuu imanka caddaynaya aleh raxmatullah marka ninkaad u yidha xaaskayga biyo cabaan nahay ula qastahay ma yeelaynaa waa maya cunto cunaan eri furiina ula qastahay ma yeelaynaa maya suuqa taga ka alaab ii gad furiina ula qasdahay qadan noo kari furiina ula qasdahay ma soconi warkaas lawi lawi wa ka jir lama arka saasuu imamku soo dalishay aleh amat lah xadid saddex kun afar boqol iyo lianna waxaa la rabaa meel walba inaad muxuu ahaa aad furiinka maadaama hawl adag ay ka ratimaysa marka meel kasta oo wax ka soo galayaan qofku in laga daariyo qofka muminka inta la awoodi karana dumar inaan la furin wa dumar hal shay unbaa lagu furi bes wax saddexaad laguma furaayo mid labaad laguma furaayo haddii ay dumarka islaanta dhilo noqoto oy dhilowda ayada war ma lahan meel ay joogi ma jirto laakiin wax kale dumar looma furay hawl kale dumar waa lahayni maxaa yeele muxuua qalooc ayaa laga uumay qaloocaas laga uumayna oo feertaa qaloocan saasunbaa muxuu ahay aakhara aad ku wada tegaysaan aakhara marka la gaaro in loo toosiy waa laga yaabaa ay toosto allahu aclam xowrulciintaa lagu dari mogta halkaas ay marayaan ayagan ay ka sii wanaagsananayaan ilaa ayago ilahay ba ay soo caabudeenoo hawl adag soo hayeen marka laakiin adduunkan toosnaan haba ka sugin dumar haba ka sugin marka waxaa lagu furo dumarku waxay noqonaysaa in ay un baddaas inay daaqadda ka dhacdo markaas haysasho ma lahan lidalika xadiid daciif ayaa jiro oo taqaanaan abqad اlxalaali ilى اllah aalaaq waa xadiidka waa daciif nacam waa la iska hayni waa iska joogi ha waa iska joogi mee meel ay aadi ma lahan <laughs> baqlaantaas lagu wadan <laughs> see lyeli adiga ilmaa laga dhalay qoftii marka khasaarooyin badanaa ka dhalin meeshi horta adiga iskaaboolaad noqoni kow ali nin naag furay falkii ku noqoy tii la furina fadhow ma yeelay soona dhihi jiray marka adiga iskaaboolaad noqoni oo baqaayadahan iyo meelaha cusbada badanaad soo aadi cunadii macaanka badnayd waxd ku karin lama arka qodob waa qodobkaas qodobka labaad dumar la-aan waa noqoni muxuu ahaa dhanka kale cunada bas ma ahaan indhaha taagtaagi imtixaan wa aqad اlbasar waa meesha waa ka bixi midda labaad waa ku siinaya iyadii laftirkeedina iska noqoni oo islaantii marwada oo qiimaha badneed oo sharafta lahayd meelahaasay marka ay muxuu xaalkeed iskuma toosnaanay intaba wax ka daran marka qabsada ayado nin heli kartaa adna xaasaad heli kartaa intaba ubadkii iyo ummadda idinku xirnayd gurigaasaad aragteen ummadaa ku nool oo ku intifaaci oo raxima oo muxuu ahaa ka cuntayni oo ka cabi oo dad maxaarim ah oo ku noolaay dadka ayagahay waxoodii maqasaal ku jirteen kow ilmihii masaakiinta ahay oo la korinayay oo la tarbiyeynayay oo hooyada dhanka ay ka soo waday aabbaha dhanka ka waday ilisla waday oo jidkii lagu aadinay khalaas jidkii waa ka leexdeen ilaa man raxima rabbuk marka mafaasid badan ayaa ku jira alaaq weliba khaasatan xilligaan aan ku sugannahay alaaqa qofka ninki wax fura haba guursanin marka horeba ninki wax fura ow ha guursanin iska joog ha guursanin marka marka horood waxaan aad qabanaysaba in go-aan ha kaa ahaato dee wix ilahay u qadar waa baab kale inaadan furin oo qofkan aad guursanaysa uu qalloocsan sidiisaba ilahay baa saa u uumay saa ku guursan sheekh nuur yani marka in un lasi dulqaataad amraysa adigana maxay dhaheen dhuubkiisa nimay ilin ka buuxin ilmo kama dhamee soo saa maheen saadu oyni say ku dhibayaad oohin waa buuxsan meeshan bud haddii aad marka dhubkaada u buuxsamo intaas aad dulqaadato ilmo waa ka dhamayni ilmadan waa korsani laakiin mana ii sheegaysa haddii aad gacanta saad tirahda le hawl badana ku taal adigana yaa sheekha a koruqad hal n u leey naag wax maql adiga maart horta <laughs> dumarka dumarka waa madaxweyneyaal weliba khaasatan dumarka soomaaliyeed waxaa weeyaan ayadaa meesha ka talisa adig marti umaata gurigaas aad joogtood imaanaysa martiyaata saas isu qaabay beri berigii hore de oo ragga ragga ay ragga ragga ahaayeen oo muxuu ahaa laga soo gudo <laughs> hadda hadda ragga gacma kuga bad aniga hadda waxaan ugu baaqayaa hay-adahan sooma arkin dumarka xuquuq dumarka xuquuq dumarka uqaylinan waa runtood aan uqayliyeen ragga kuwa xuquuqda rag uqayliyana ayagaa garab sameeya ragga hadda waxaad arkaysaa laftirkooda khatar ku jira oo xaaladdooda ay halag ku sugantah waxyaabaha maanawed lii sheeg waxaa ka mid ah runti aad i xanuujiyey oo dumarka ku saabsan oo dhaqanka horena ku qotoma koley xaashire iyo odayaasha waa yaqaanaane waxaa weeyaan gabdhihii yurub joogay oo runtii ilmaha korsanayey ragga way ka sheegtaan oo ragga waxay leeyihiin dumarkii eh, xininyay la soo baxeenoo annaga waaba haddii aan juuq dhahnaba number basaa loo taabanayo markiiba dhab marka ilmiyaa lagaa dhex bixini sheegashadooda yar odayaasha dumarkiina ayagana way soo sheegteen kuwa dumarka waa la sheega kuwa rag waa la sheega waxay yihahdeen annaga kuwa naga maa la sheega imtixaan baana hayste waxay yidhahdeen ninka ragga ahaa yurub buu joogaa adoo gabar yar oo meesha ku geeyey waad la harjaday ilmiyaad la korisay wahaakada markaad kontonka iyo afartanka udhexaysa ilmihiina ay intooda badan kaagaceen oo qaar jaamacado galay iyo qaar muxuu ah hakada iyo yurubtan waxaa la yidhi lislama joogo canuga dumarku sideed iyo toban gaaro waa iska tegi marka xilligii markii laisweheshan lahaa oo dhaxanta yurub iyo rafaadka yurub iyo cidlada yurub wax isbooqana meesha adduunka laisbooqana laisku iacmaahan in wala mashquul laiska weheshan lahaa dafuu soo dhahaya wuxuu imaanayaa africa gabar yar ayuu meeshan qac ka siinayaa amaba meeshii aad jooga laftarkeeda magaalo kala intuu tagaaba magaalada dhinaca kalayo qac ka siinaya taas ayada kolleyba dhib kuma yaro oo masayir iyo madax wareer waa jiraya taasma waxay ka sheeganayaan masayirka wax wareerku iska wadanin ay yihahdeen dhib ma lahan aan iska wadana ama afrika ku guursadeena amaba waxaa weeyaan yurub ha ku guursadeena maalinta maalin alla maalintuu gabadhaas yurub uu ku guursado amaba afrika ku guursada maalintaasuu bustihiisi iyo boorsihiisi qaadani iska tegi marka meeshaas iska degi odayaasheeni soo maqli jirn nin lahay xaaskiisa dhaqmaad baxday oo markii salaanta baayarta u guuri intuu soo istaagay aqalkaas see lagu bari xali seetihiin markay ugu fiicanta arrinkaa ogaada dhallinyarada waxaad ma ogsoon dhaqanka odayaasha soomaaliya ay sameeyaan waa noocaas intooda badan marka intaan arka waa koley ama intaan maqlay qaar ka duwana waa jirayaan marka gabdhihii waxay yihahdeen marka qaar ka mid ah waa isla hadleen waa cidla meesha ilmihii waa ka shaqa tageen oo dhaqanka yurub aa laiska qaata inta badan ninkii ay la soo harjaday mustaqbalkiisa meel gaarsiisiyo ayadna un ay lahayd balla isla gabowdaanood isweheshataanna gabar yaro ka raacay ama qof kaleo ka raacay iyada marka aqalki kaligeed derbiga afar derbiya saa u dhex fadhida stressa ku dhici marka iyo isla hadal qaar waxay yidhahen waa waasheen qaar ka mid ah way waasheen qaar ka mid ah oo xataa dad akhyaar ahaa inay social mediahi soo galaan oy wehel ka raadiyaan ay bilaabeen ila cidlay noqdeen oo gabar shalay akhyaarahayd oo isku yaro aadanayd oo berri waxaad arkaysaa social mediaha dhex fadhida oo eh, baab kale ka jirta waa hadalka ay iisoo naqliyaan aniga codka ii duuban yahin waan hayaa waxaa weeyaan qaar waxay yidhaahdeen in la dulmina ay dareemeen oo culummadii ay dulminaan oy ka hadlayin ayaga markay wax ay way ka hadlaaneen ragga lama hadlayaan qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa khatar inay islaamnimada ka baxaan oy gaalo u galaan oy kuwaan krishtanimada kugu yeera ay u galaan xaalad adagoo noocaasna waa la sheegayaa oo dareen oo cusub marka dareenka ma yare hadalka asaga waa hadal cusub taqriiban laba maalmood kama soo wareegin marka codkaa lii soo duubayo dadka soo duubaana waa dad ayaga ay ku dhacday maahan waxay ka hadlayaan xaaladda jirta iyo culayska jiro dacawiga culammadu waxay yihahdeen sigiskii meesha weyn aad joogtaane ka soo hadla waxaas waa laga soo daldalmo arrintaa gar ma tahay xaaji shire iyo xaaji nuur iyo korna oo hadal ha lagu maqle kow ya a waa gardaro waa iska dhib ma laha taas waa ka gudubni oo meesha lagu cidlay beriga horena dadka tolkooda laga dhex wadayo gaalada lexgey hasa a haye xaajiruun waa la isku dhib qabaa waa la isku dhib qaba maxahalla hadda arrintaas arrin taagan waa ficlanna gacanna waa loo gacanaatina dumarki waa gabdho muslimaad oo qiimo badan oo intaasoo ilmo noo dhalay oo walaalaheenna oo eedayaalkeenna oo habaryalaalkeenna oo nooc walba dee raximkii waa yacnii gaalana waa u gacanhaatinan ayaga dhibkoodana ma yaro oo hadda aniga waxaan arkay nin ilmihiisa tarbiyeyn rabay in ay haweenaydi gacanta kaga dhufatay oy tarbiyad u diiday intuu soo wadayaad meel fiican oo lagu tarbiyay keenay ayadii iyo macal oo dir lacag waaa loo hartaan qaato markuu keenay isagan meesha shaqo ugu noqdo mogta ay tuhunto waay tiri malaha ninki waa iskuma yaro toosna waa masailka aan sheegayna mogta iyo damici ragga ilmihi qaada meesha kadib r allah allamey maya haf waa geys ilmihii mid ka mid ahaan ku ark halkan nairobi oo xafiiskan halkan masjidka noogala keenay waa caag yar cirbadii waxbay ku dhifteen gaaladii misagaa isku dhifta ma aqaan ilmihii qaar xabada lagu dhuftiyo waa la dili qaarna min labaatan dhowr sana lagu xukumayo xabsi ay ku jiraan so ciddii dhan faamilkii dhan waa khalaas halkaas marka caagii ha ka soo haray oo meeshaan ku arkay sa ii sheegeen waxa xabsi ku jiro iyo wax dhintay marka dhibkaas wuu yeelaa oo ficlan dumarka qaar oon laga tarbiyeyn karin ilmihii wuu jiraa way jiraan cafwan laakiin dhanka kale haddana adinkan an ka soo baxsato waxaa hi raggina qaarkii xataa la tarbiyeyna ilmihii oo la waday oo la soo hagaajiyo qur-aanka la xifdisiyo oo la waday oo ilmihii jaamacada dhakhtarnimo iyo fulaan injineernimo iyo bini aadan ka dhigay kala dhigay markii ay marka la nasan lahaayeen oo marka loo abaalgudi lahaa inta gabadhii dhab la soo siista waaba dhibi dabcan dumar kuma qancayaan in masayr wajiri lakiin masayrka dul qaadatoa in muxuu ahaa marka laga guuro boorsada laga qaatayo kadibna meeshaas ayada iyo iyo afarta dir dhexdood laga baxo isla hadash isla hadlayaan dumarkii way khatar ku jiraan waa la soo sheegay kahallaay ayaa taagan nacam moogi <laughs> yaa samey soo adinka ma samayn raggi sooma samayn ma dumarkaa samayn raggaa samey laakiin yaa u badan shaki ma laha waa kugu waafaqsana laakiin axabada ay ku dhacaysa mararka qaarna oo ilmihiisi keyr laga lahay waa laga ya mararka qaar inaad orod isdayo a a adal marna abiga ku dhacay صaxiix dhibka ugu jira صح ah, jasakum allah khayr koleyba waa un tambih baan ka rabay fadl kor ad ha waa sax tawbana waa loo baahany waxaanad idin sheegi un oad ogsoontiin aninkaba waxaad idin sheegaa ummadda soomaaliyeed qeyb badan oo ka mida meeshii ay tageen marka xaaladoodan kolleyba aada ula socotaan waxaad ka dareemi kartaan social mediaha wax soo galaad aragteen oo xataa soo butaaca qaarkood wixii soo butaaca hadda nairobi soo soo galay kuwi xag ka soo butaacay ayaa inta imaaday hadda waad ogsoontihin qaar meelaha afka iska jibina oo meelahan oo maarata amar xag ka socdo butaaci waa marka imtixaan ma yare horta alla an barino murugna hana gasho marka qorshana saad eh, sheekh nuur sheegay bal nin walba dowrka aad qaadan karaa ka qaato oo dulmiga gabdhaha ku dhacaana aan ilaalino kuwa ilmaha ku dhaca aan ilaalino kuwa aabbaha ku dhaca aan ilaalino biqadri alimkaan ilahina anaad u barino subxana wa tacaala waaya intaan sheeko nagu fil marka baabu libaanati caddayn la caddeeyey wa lifsaaxi fasaaxa in loo sheego si cad in loo sheego bilkelimati kelimadii iyo ereygii almafuudi biha ee lagu dhawaaqa idaa qusida biha haddii loola qasta maa laa yaxtamilu macnaha wax macnaheeda uusan xambaaraynin lam tuujib shayئa walam tuhbit xukman xugunna ma waajibisa waxaa weeyaan shayna ma waajibisa xugunna ma sugto qofka hadduu dhaha xaaskiisii biyo cab furu inaan ula joode maxba kama jiraan xadيث سدح kun aفر boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم النasي أخbarna cمrان بن bكاr alkilaaci saas waa imaamka madhabkiisa weyaan waa ثiqة qaala xadaثna cلي بن cayaaش alalhani wa ثiqaة tbt qala xadaثna شhucayb بن abi xمزة الqرشhi wa mowlaahum wa ثiqaة caabid qaala xadaثnii abu zinaad cabdالlahi بن dakwan wa ثiqaة tbt mima xadaثahu xadiidku uu sheegay cabdالرaحman الأcraj cabdiرaحman acraj waxa wey waa hurmus wa ثiqaة tbt mima shay dakara uu sheegay anahu isaga samica inuu ka maqlay abaa hurayrata cabdiramaan sakhdawsi radi allahu ta yu xadii isagoo ka warramay can rasul rasul sal slm qal rsulken inuu yidhi qaala can rasuulilahi qaala qaala can rasuulilahi qaala qaala qaala inuu yidhi inuu yidhi ninka la yidhaahdo abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm unduruu war eega kayfa sidii yasrifu uu ugu leexiyo allahu alla weyne canii xaggayga shatma qurayshin quraysh caydeeda iyo walacnahum habaarkooda shatma qurayshin quraysh caydeeda iyo walacnahum habaarkooda iyo nacladooda uu alla iga leexinaa bal fiiriy inahum iyaga yashtimuuna yashtimuuna waxay caynayaan mudamaman nin la yidhah mudamam ay caynayaan wayalcanuuna waxay nacladayaan mudamaman nin la yidhah mudamam ay nacladayaan wa ana ana muxamadun muxamed ayaan nahay saasuu nabig yiri sal l slm gaalada waxay dhihi jireen mudamaman abayna wa diinuhu qalayna wa amruhu casayna saasay dhihi jireen mudamam ninka la yihahdo oy ula qasdayaan nabigeenna alah slat slaam ayaan nacnay waan diidnay amarkiis waan ku caasinay waan u xanaaqnay saasay leeyihiin abayna qalayna casayna waan diidnay waan u xanaaqnay waan ku caasinay saasay leeyihin o caynayaan nabigeena sal slm marka ayaga niyadooda waa saas lafdiga ay ku dhawaaqayaan lakiin waxaa waa mudamaman nabi maxamedna magaciisa waxaa weeyaan muxamed sal اla alay slm marka nabigu wuxuu le ilaahay siduu subxaana wa tacaala cayda quraysh iyo nacladooda ilahay iga leeay fiiriye mid mudamam la yidhahyo caynayaan oy nacladayaan oy diidayaan wahaa kada anna waxaas ba shuqul magacayga waa muxamed halkaas weyaan imaamka balfiiriye istinbaadkiisa meesha u jira waxaad adigu aad leedahay muxuu ahaa furiin aad ku sheegi waa biyo lacab shuqulba iskuma laha biyo cab furiina ula qasda misqaadani mudamaman cayne muxamedan ula jeeda misqaadani maya marka hadalka waxaa weeyaan aada imaamka usoo dariishaday haddii lafdi aan ixtimaal iyo mala in loola qasday furiin aad soo gelaynin qofka uu ku dhawaaqa ood yidhahdo furiin ma ula qasday waxba kama jiraan imaamka halkaas u dariishaday اnduruu kayfa yصrif اllahu canii shatma qurayشhi walacnahum inahum yashtimuuna mudamama wayalcanuuna mudamama waana muxamadu salى اllahu عalayhi waalihi waslm istinbaadkaas ma jeeda meesha u jira meesha kala soo baxay fuqahada baabkooda baab sahlan maaha baabu tawqiiti waqtiyeyn la waqtiyeeyo oo la mudeeyo filkhiyaari qofka haddii khiyaar la siiyo oo la khiyaargeliyo in la mudeeyo oo muddo fulaanad khiyaar kaleeda la yidhaahdo inaan loo baahnayn imaamka saasuu qabaa qofka khiyaarad waxaru leedahay muddo laakiin kuma xirnu leeyahy khiyaaru almajlis iyo khiyaaru shari iyo khiyaarka saddexda maalmood ku xihan iyo baabkaas iyo imaamka inuusan qabin khaasatan fii baab alaaq ayuu muxuu ahaa u daliishanaya axaadiis soo socota istimbaadkiisa marka ma ma lagu raacsan mise maamay waa baab kale xadiis saddex kun afar boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai cali akhbarna yunis ibn cabdilacla asadafi waa qaala xadaana ibn wahab cabdullahi ibn wahab almasri waa eh, faqiih qaala xadaana qaala anba'ana yunis ibn yaziid allakhmi saduuqun rubama akhطa wa muusa ibn caliy ah, yunis ibn yaziid alayli cafwan ah, yunus ibn yaziid alayli waa iqaة tabt wa muusa ibnu caliy allakmi wa saduuqu rubama akhطأ waa ilduufay can ibni shaabi zuhri qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxa i warramay abu salamata bn cabdiraxmaan waa iqaة faqiih ana caaishata uma اlmuminiin radia a zawja الnabiy sal slm wa uma اlmuminiin radia allahu taala ardaha wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi slm qaalat waxay tihi umuna caaisha lamaa goortii umira la faray rasul rasulka sal slm bitakhiiri aswaajihi xaasaskiisa inuu khiyaargeliyo furiinkooda iyo furiin la-aantooda la joogitaankooda oo nabiga ay la joogaan iyo ka tegitaan ay ka tagaan adduun ay doortaan iyo aakhira ay doortaan iyo nebi moxamed alai sl slam markuu ilaahay faray in uu xaasaskiisa khiyaargeliyo badaa bi anuu igu bilaabay caaisha ayuu igu bilaabay inuu khiyaargeliyo wa qaala wuxuu yidhi oo fa qaala wuxuu yidhi inii aniga daakirun laki waxaan ku sheegay amran arrin baan kuu sheegay cayshoy falaa calayki dushaada ma ahanin anlaa tacjali inaadan degdegin oo inaad degde inaad degdegto wax kugu qasba ma lahan marka haddii aadan degdegin wax eed eedaho ku fuula ma lahan xataa tast xataa tasta'mirii ilaa aad kala tashato abaweyki labadii ku dhashay oy amar aad ka heshid harinka aan kuu bandhigi doona inaad markiiba jawaabti la soo booda wax laguu eedayna maaha deg haddii aad degdega weyda eed malihid wa oo dib aad u dhigan kartaa kow qaalat waxay tidhi qad calima wuu ogaaday nabigeena sal slm anna abawaaya labadii dhashay lam yakuuna inayna ahayn liya'muraanii kuwa ifaro bifiraaqihi nabiga inaan ka tago oon faaruqa inay ifaraynin oy igula talinaynin nabiguu ogsooy qaalat waxay tidhi uma kadibna tala wuxuu akhriy hadi aayat aayadan ayuu akhriyay nabigeena calayhi salatu salaam yaa ayuha nabiyu qul yaa ayuha الnabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna allaha warasuulahu in kuntuna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickuna usarixkuna saraaxan jamiila ilaa qowlihi jamiila yaa ayuha nabi nabi allow qul waxaa u tirahda liaswaajika xaasaskaaga iyo dumarka ad adiga aad qabta oo kuu dhaxa in kuntuna haddii aad tihiin turidna kuwa doona alxayaata addunya adduunyada nolosheeda iyo iyo iyo wasiinataha quruxdeeda fatacalayna kaaliya umatickuna aan raa idiin raaxaya oon wax idin siiya oo usarixkunna aan idin siideeya saraaxan siidayn jamiilan ee qurux badan faimsaaku bimacruufin aw tasriixun biixsaan in kuntuna turidna allah alla haddii aad doonaysaan iyo daar اaakhira iyo daarta aakhire ood nabiga u xidhataanna faina allaha cadda lilmuxsanaati min kuna ajran caiima ayaddaas oo ilaa uu ka gaara jamiilan ayuu nabiga igu dul akhriyey faqultu waxaan idhi marka umuna caaisha ayaa dhihi afii haada astamiru abawaya afii haada arinkaas oo maanta inaan adiga iyo adduun in kala doonta miyaan astamiru ka amar dalbi ama katala dalbi abawaya labadii dhashay fa inii aniga uriid waxaan doonaa allah alla weyne caza wajal i wa rasuula rasuulkiisa ayaan dooni iyo wa alaakhira daarta aakhira ayaan dooni qaalat caaishatu waxay tihi uma kadibna facala aswaaju annabiy nabiga xaaskiisana waxay mila maa facaltu arrinka aan sameeyo kale ayagana ay sameeyeen oo anay ariiqayga raaceen oo dhammaantood waxay doorteen allah iyo rasuulkiisa salى اlahu alيه waslm iyo daarta aakhira yaa ka nasiib badan inay nebi maxamed alah slat slaam xasis ugu noqdaan jannadii oy meesha aad isaga jooga ay la tagaan wاladiina aamanuu waاtabacathum duriyathm biiimaani alxaqna bihim duriyatahum wma alatnaahum min camalihim min shay kulu mri'in bima kasaba kow walam yakun ma ahayn daalika arinkaas iyo khiyaargelintaas xiina goortii qaala lahunna uu yihi rasuul rasulka al sal slm oo akhtarnahu ay doorteen alaaqan furiin ma ahayn khiyaargelintaas furiin ma ahayn o min ajli annahunna ikhtarnahu inay doorteen awgeed haddii xataa nabiga ayna doorteen oy dhihi lahaayeen adduunaan dooranay maba ay samayn mana samayn eh, ma samaynin mana samayn lahayna haddii xataa ay dheci lahayd alaaq ma noqdeen markay doortaan oy dhahaan marka annaga waxaan doonanay inaan adduunkan ku raaxaysanon iska joogna adigana aadna furta kadibna furiinka wuxuu ku xirnaan lahaa inuu nabigan ku dhawaaqo sala allahu calayhi waalihi wasalam uu ku xirnaan lahaa marka tawqiidka imaamka xuusa daliishana marka nabiga inuu yidhi marka deg deg laasin ma aha khiyaargelinta maadaama lagu khiyaargeliyey inaad hadda ka jawaabto oo degdegto ama degdegaas aad kadib dhacdo waxba adiga muxuu ahaa culays laguma saaray imaamku marka waxay leeyihiin muxuu ahaa mashaayikh culimada imaamku wuxuu daliishanaya caleyh raxmatullah in qofka haddii la khiyaargeliyo oo haweeneyda la yidhaahdo haweeney inaan kufura inaan kufurayn khiyaaraad leedahay laazima inay fadhigaa kaga jawaabto walaa xataa beri inay ka jawaabto walaa xataa bil inay ka jawaabto walaa xataa inay sanad ka jawaabto laazimku maaha sanad xataa laazimku maaha marka halkaas ayuu ka hadlayaa baabu atawqiiti fi lkhiyaar markii qofka khiyaar agtiisa oo fii hada albaab khaasatan alaaqa iyo iyo mxuu aha iyo wada joogitaankii haweeneyd la siiyo laazimku maahan in muxuu ahaa isla markaas ay ku dhawaaqdo may wati watigeeda qaadanaysaa waqtigeeda qaadanaysaa xadii saddex kun afar boqol iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam anasai alay amt abarna maxamed bn cabdilcala aلصancani wahiqa yunis ibn cabdilcala asadafi iyo maxamed bn cabdillah asancaani waa isku egyihiin midna waa sadafi midna waa sancaani la socda labadaba naatiqa qaala wuxu yidhi xadaana waana isku eh, muxuu ahaa isku dabaqawa hal dabaqa ay wada joogaan oo waa abaq shuyuukhi asxaab alkutub oo alimaam anasaa'i caleyh raxmat ullah qala wuxu yhi xadaana moxamed bn thawr asancaani waa iqa can macmar bn rashid alasdi waa iqa can zuhri waa imaamkii can curwa ibni zubayr can caaisha qaalat waxay tir umuna caaisha lamaa goortii nasalat ay soo degtay in kuntuna haddii atin turidna allaha allaweyne ku wadan oo rasuulahu aayaddii antaan soo marayna weeyaane dakhala calaya nebiyu nabigana ayaa ii galay sal slm bada bi anuu igu bilaabay faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishoy inii aniga daakiru laki waxaan kuu sheegay amran arrin baan kuu sheegay falaa caleyka korkaada ma ahanin anlaa tucajili tii hore tacjali ma ahayd tucajili tacjalina riwaayaadka qaar bay ku taalaa tucajili inaad boobsiiso dedejiso waa isku mid anlaa tucajili inaadan dadejinin culays uguma saarno oo haddaad dedejin weyda culays uguma saaray weyaan xataa tastamiri abooyka labada ku dhashay ilaa aad ka amar hesho ama aad kala tashato qaalat waxay tihi qad calima wuu ogaaday wallaahi allaan ku dhaartee nabigeena calayi slam wuxuu ogaaday anna abawya labadii dhashay lam yakuuna inaynan ahayn liya'muraanii kuwa ifalo bifiraaqihina nabiga faaruqo faqara'a calayhi wuxuu ugu dar akhriyey yaa ayuha nabi qul liaswaajika in kuntuna turidna alxayaata dunya wasiinataha faqultu waxaan idhi afii haada arrinkan mayaan astamiru abawaya labadii dhashay aan ka amar dalbi fa aniga uriidu waxaan doona allah alla weyne warasuula ayaan dooni xadiidka marka xadiidka labadan xadiid waa isleeyihiin lafdi ahaan iyo macno ahaanba waa isleeyihiin laakiin xagga sanadka ayaa wax yar ku jiran qaala abu farqi kala duunaan qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi anasaa'i weeyaan imaamkii haadaa khaطأun xadiidkan sanadkiisa gef baa ku jira wاlأwalu kii hore ayaa أwlىa bالsawaabi toosnaan ku habboon wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam saas ayuu yidhi intay ishkaalku ka jira riwaayadii hore ama xadiidkii hore ibnu shahaab الzuhri wuxuu ka wariyey wuxuu yidhi abu salama ibn cabdiraxmaan an caisha midkan dambena macmar can الzuhri can curwa can caiشha laakiin kan maxfuudka ah waa kan hore oo qofka ka wariyey umuna caaisha wadiiqadii lagu yaqaano curwa uu ka warin jiray ma ahan ma ahan ee wadiiqadan hadda taal oo ah abu salamata ibn cabdiraxmaan ana caaisha sidaas ayaa maxfuud ah oo sax ayuu imaam النasaa leeyahay laakiin labada xadiiث waa صaxiix لأnna alfaadii waa isleeyihiin macaanidii waa isleeyihiin marka xitaa kan damaadiil waa daciif maba ahane waxay u dhibi ma lahan ishkaalay keenaysa lama arka weyaan baabun fi اlmukhayarati haweeneyda la doorrimaadgeliyey takhtaaru zawjaha oo ninkeeda dooranaysa wuxuu ku soo arooriyu baabkan u haweeneyda marka la doorrimaadgeliy oo ninkeeda doorato waa arrinta hadda dhacday oo ad u oo umuna caaisha iyo ummahaat almuminiin inay nabigeena doorteen sala allahu calayhi waalihi waslem xadis saddex kun afar boqol iyo kow iyo fartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alي abarna camr ibn cali alfalas wa iqat xaafid qala xaddaثani yaxya bn saciid alqaطan wa iqat habt xuja can ismaaciil ibn abi khaalid albajali wa iqa can caamir ashacbi sharaxbiil ashacbi weeyaan wa iqat faqiihu faadil mashhuur can masruuq ibn ajdac can caaisha qaalat waxay tir umuna caaisha masruuqna waa taqana waa ninkii iqada ahaa qaalat waxay tir umuna caaisha khayaranaa wuuna doorrimaad geliyey rasul rasulka al sal slm fakhtarnaahu waan doonanay fahal kaana alaaqan doormuxuu ahaa takyiirkaas fahal kaana miyuu ahda takyiirkaas iyo doorrimaadgelintaas alaaqan furiin miyuu ahaaday waa maya wa furimaad ma ahayn xadiidka saddex kun afar boqol iyo labaiy afartanaad waa xadiid saxiix qaala alimaamu nasai ala akhbarna moxamed bn cabdillah ascani wa qaala xadaanaa khaalid ibn xarit alujaymi wa iqatun qala xadadna shucbat waa imaamkii can caasim ibn sulaymaan اlaxwal waa iqa qaala qaala shacbi can masruuq can caaisha qaalat waxay tir umuna caaisha qad khayara wuu doorrimaad geliyey rasul rasulk sal sl nisaahu dumarkiisii falam yakun muusan ahayn doorrimaadgelintaas alaaqan alaaq may ahayn xadiidka kun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai akhbarna moxamed bn ibraahim ibnu sudraan alasdi waa saduuq can khaalid bn xadr hujaymi waa iqatun habt qaala xadaثana ashcad wa huwa ibn cabdilmelik soo ma waa iqat faqiih can caasim اlaxwal ibn sulayman axwal weyaan waa iqa can الshacbi can masruuq can caaisha qaalat waxay tirmuna caaisha qad khayar wuu doorrimaad gelay annabi nabigana sal slm nisaahu dumarkiisii falam yakun musen alaaqan furin ma ahayn xadiis saddex kun afar boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai akhbarna moxamed bin abdillah asncani wa qaala xadaثana khaalid ibn xarit lujaymi qala xadaثana shucba can sulayman awl can abi duxaa abu duxa wa muslim ibn subix alhamdani waa iqatu faadil can masruuq can caaisha qaalat waxay tir umuna caaisha qad khayar wa doorimaad geliyey rasul rasulka sal sl nisaahu dumarkiisii afa kaana alaaqan alaaq miyuu ahaaday xadiidka saddex kun afar boqol iyo shan iyo afartanaad oo xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna cabdullah ibn muxamed adaciif aartuusi waa iqa adaciif muxuu ahaa waa nisba inuu tabar yara laga yaaba usan xoog badnayn qala xadaثna abu mucaawiyata maxamed bn khasm drir waa iqa qala xadaثna acmash waa sulaymaan ibn huraan alkahili can muslim can masruuq can caaisha qaalat waxay ti muslimka waa abu duxa haddaan soo marnay can caaishata um muminiin radia allahu taala anha qalat waxay tihi umn caaisha khayaranaa wuu na doorrimaad geliyay rasul rasulka sal slm fakhtarnaahu waan doorannay falam yacuddaha calayna shay-an waxbana nooguma xisaabin oo furiin iyo wax u dhowtoona lagama soo qaadin weeyaan marka haweeneyda marka haddii la doornimaad geliyo xukunkeeda muxuu noqonaya ma naag la furiyay noqoni hadduu ninka yidhahdo inaan ku fura ood aniga muxuu ahaa aan kala tegayn inaad ila joogaysa adiga soo doora haddii uu yidhaahdo ma furiinay ka dhiganta maya markay doorato kadib ayaa asaga marka furiin gacanta ku ay ku dhawaaqi sidaa weyaan baabu khiyaar mamlukeyni labada adoom addoon khiyaarka ay leeyihiin oo yuctaqaani la xuray baabu khiyaal mamlukeyni yuctaqaan laba qof oo addoommo ahaa oo isqabay addoon iyo addoon isqabay oo xaas isu ahaa ayaa xuroobay mid hormaraba haddii ay xoroobaan khiyaarka ay leeyihiin iyo qofka xurooba kan kala ma wada joogayaan ma kala tegayaan inay wada joogaan dhib ma laha ma wada joogi karaan laakiin qofkii hadduu qof xurooba qof hadduu xuroobo kii kale oo muxuu ahaa kii xuroobay khiyaar male inuu muxuu qofka kale mise ma lahan haddii ay muxuu ahaa labada wada xoroobaan xaaladadaasay noqoni waa marka waa arrin arrinkaa ku saabsan laakiin xadiidka waa daciifo wadaciifu laa taquumu caleyhi lxuja ha isku dhibin marka xadii saddex kun afar boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis daciifa qaala alimamu nas aln akhbarna isxaaq ibrahim alxandari waa imaamkii qala xadaaawi طaban qala xadaana xamaad ibn mascada mascada wa hiqa qala xadaana ibnu mawhib cubaydullahi ibnu cabdiraxmaan alqurashi waa leysa bilqawiy can alqasim ibn muxamed ibn abi bakr sidiq wa hiqatu axad اfuqahaai sabca fii cadi taabiciin qaala wuxuu yidhi kaana waxaa u sugnaaday licaayishata umuna caaisha hulaamun adoon iwajaariyatun gabar adoon ah qaalat waxay tihi fa aradtu waxaan doonay an uctiqahuma inaan xureeyo labadoodiiba fadakartu dalika lirasulilah baan u shegay sal slm faqala wuxu yihi bda'ii ku bilow bilghulaami wiilka ku bilow qabla jaariyati gabadha ka hore xadiidka laakiin waa ciid daciifa ka soco baabu khiyaari amati addoonta khiyaarka ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay addoonta khiyaarka ay leedahay haddii ay xorowda ayuu baabkan u baab yahay ninkeedii waa addoon iyadiina waa xorowday khiyaar waa leeda marka hadduu noo imaanaya xadii saddex kun afar boqol inay ninkeeda eh, mxuu ahay ka fasaqato ama isaga tagto xadii saddex kun afar boqol iyo toddobiy afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay t abarna maxamed ibn salaamata almuraadi waahiqatun tabt qaala anba'ana ibnu lqaasim cabdiraxman ibn qasim cutaqi waa can malik waa saaxibu malik cabdiraxmaan ibnuqaasimkan oo martabada jooga shaykhu sheekh annasaa'i jooga oo imaam malik ka warran hadi ad aragto waa cutaqi waa raggii mulaasimiinta ahaa alimaam eh, malik caleyh raxmat ullah wa calayhim jamiican can abicata rabica ibnu cabdiramaan ibn abi cabdiramaan rabica ibn abi cabdiraxmaan rabicat ra'yi ayuu mxuu caam ku yahay waa iqatu faqiihu mashhuur can qaasim ibn muxamed ibn abubakr sidiiq waa iqa can caaishaa um muminiin zawji اnabiy radia allahu ta ardaha qaalat waxay tilmuna caaisha kaana waxaa ku sugnaaday fii bariirata gabadha bariiro la yidhaahdo ثaلaaثu sunan saddex sunno ayaa ku sugnaatay oo iyada ku soo aroortay oo mxuu ah asbaab اlwuruud xadiidka u noqotay saddex xun ayaa ku sugnaatay ixda sunan sunooyinka midood annaha iyada uctiqat waa la xoreeyey yaa xoreeyey umnu caisha ayaa xoreysay radia الlahu taala dha wa can abiha kadalik fakhuyirat waxaa la doorrimaad geliyey fii zawjiha ninkeedii oo qaala rasul uu sl la dowrimaadgel ninkeedii inay ninkeedii ay addoonka ahaa la sii joogta muqiit ayaa la jiray ninkeedii ya muqiit ayaa la jiray oo ka daba oyn jiray oo daba socday oo hin iyadana waxay leeda maya xitaa nabigaa u ergay calayhi salaa salaam markaasayt nabig alm ee faraysa mis khiyaar baan leeyahy mayo waa diid lagu kari waa markaasuu ka daba oyni waaw daba socdaa mogta jacaylka wa aadi maaha jacaylka wax maaha waayahay inkastoo jacaylka hadda waxa loo yaqaana waa fasaad kan hadda social media dhex socda iyo dhalinyarada kan hadda u yaqaanaan kaas lama dhaha jacayl lama dhaha kaa fasaad weeyaan intiisa badan wa qaala rasul rasul wuxu yiri sal slm kan labaadna alwalaau walihi liman actaqa qofka xoreeya iskale markii bariira dadkii lahaa ay yidhaahdeen xoolo intaa leeg haddii aad bixiso waan ku xoreyneynaa umuna caaisho ayay u timid waay tii ii kaalmay waxay tii aniga eh, eh, ku xurayna oo lacagta bixinaya laakiin qaraabanimadii lagu helayo xoraynta oo walaha loo yaqaano aniga ayaa iskala ayagana way diideen waxay dheheen maya lacagtaad bixinaysaa walahin anigu noo haraya nabigeenna u sheegtay umuna caaisha nabigeena wuxuu ku yiri sal slam xoolihii bix gabadhin xuray walahana ay sheegaan adinkaa iskale ku dhah maxaa yeelay mawt wax suuragala maha waaa muxuu ahaa wax ka jir lama arko kadib nabigeen mimbarku ka istaagay ala sl slam markaasaa nabigeenu wuxuu yidhi dad maxay yihiin hebelna nabig ma dhihi jirin hebel ma dhihi jirin weligiis maa baalu aqaamin dhihi jiri yashtariuuna shuruuطa laysat fii kitaab illah dad sharti xirnaan kitaabka alla ku sugnayn oon la ogolayn oon suuragal ahayn xirnaan ka war haddii qof aad tidhaahda iga iibi gaarigan waan kaa iibiyey laakiin anigaa iskala anaa melkiis anaa haysan ka war ma soconi waxba kama jiraan wa ka jir lama arka marka boqol shardin ha noqotay waxba kama jiro nabig sal slm alwalaau liman actaqa waxay ku soo aroortay bariira kan saddexaadna wadakhala rajulu wadakhala rasulla nabig ayaa soo galay sal slm gurigii walburmatu digsigii tafuuru bilaxmin hilib ay muxuu ahay ay la burinays weliba hilibka markuu mxuu ahaa burina mogta meelahaasaad carafti ayaad ka ogaanaysa xataa adoon dul istaagin fa quriba ilayhi nabigu waxaa loo keenay marka cunno ahaan khubsun kibis iyo udmun iyo suuga amaba goosaar oo min udmi albeyt guriga goosaarta taalay subagii waxyaabihii guriga yeelay maa loo keenay wuxuun iska caadigaha fa qaala rasul u uri sal slm alam ara miyaan arkin burmatan digsi fiiha laxmun hilib uu ku jiro ima muuqan see u jiraan waxaa la yidhi nin ridiisa ma maalo mana mooga soomaalida moog ariga dumarku balis dhaqan ahaan saas waa laakiin arigiis inuu caanle muxuu ahaa asaga de uma tagay laakiin arigaas inaa caanle inuusan caan lahayn wuu ka warqaba mogta ninka digsiga marka inta badan soomaalida inkastoo qalad tahay muxuu aha ma galaan moog jikada laakiin wixii la karina ay ka warqabaan inta badan haddii xataa uusan jikada uga warqabin n meesha looga keeni marka sidii oo kale weyaano digsigii marka muxuu ahaa soo hilib guryahana ma weynan waxaa laga yaabaa gurigaas yar halkaas qolo yar jikadii iyo wixii dhan inay ahayd marka wax ka qarsooma ma jiraan soo digsigii ma muuqan hilib buu ku jira saasuu nabig yihi sal slam waaya fa qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasul rasulka allow haa daalika digsigaas oo ah burinayhilibka ka dhex burinay waa laxmun hilib oo tusaddiqa bihi lagu sadaqaysta calaa bariirata bariira ayaa lagu sadaqaystay wa anta adiga laa taakulu sadaqa adna sadaqa ma cuntid fa qaala rasul uu sal slm huwa hilibkaas calayha bariiro wuxuu ku yahay sadaqatun sadaqa ayada sadaqa lagu sadaqaystay wa wa huwa isaga hilibkaana lana annagana hadiyatun hadiyu noo yahay lidaalika nabigeena sal slam hadiyada uu cuni jiray haddii wax loo soo hadiyey sadaqana ma cuni jirin xaarana ka hel sidaa weyaan marka qofka faqiirka oo miskiinka wix lagu sadaqaystay adigii muxuu ah ahaa oy zakada kuu banaaneen iyo sadaqadii kuu banaaneen hadduu kuu hadiyey waad ka qaadani faqiir waxuu hadiyen kara la socda dad fuqaro waxaa jira ka deeqsisan tujaarta soo mogidin kuwa fuqaroo eber ah oo xaqiiqatan ka deeqsisan waxaa jira kuwa dhaqaala haysta ood ogsoontiin adinkaba nin walbana ogsoonyi waaya xadiidka u dambeeya casharkeena waana dahnay saddeaana iska fariisanay oo raggii waxaan ka yaabaa li dhagax tuura ragga ardayda waxay rabaan kitaabki inuu socdo oo muxuua ah afar bej laga tuura ugu yaraan laba waraaq marka raalli ahaada insha allahu tacaala waa waa isdiyaarinaynaa iskullayntaan ku jirnaa mar un waa yaabi doontaan insha allahu tabaaraka watacala inaan si fiican u boobsiina kitaabka saddex saddex muxuu ahaa waraaq inaan gaarsiinaba laga yaabaa insha allah ilah noo yaasiro saddex kun afar boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna mxamed ibn adam aljuhani almasisi waa saduq qala xadaana abu mucaawiya maxamed bin khasin dir waa soo marnay can xishaam ibn curwa waa taqaanaan can cabdiraxmaan ibni qaasim ibn muxamed ibn abubakr sidiq weyaan can abihi abihiis oo maxamed ibn abubakr sidiiq labada waa taqaanaan waa fuqaha iyo iqaat can caaishaa um muminiin radia la a qala waxay tir umn caaisha kaana waxaa ku sugnaaday fii bariirata bariira alaau qadiyaatin saddex arimood iyo saddex xugun ayaa ku sugnaatay araada ahluha tan koobaad araada waxay doon ahluha reerkeedii an yabiicuha inay iibiyaan wayashtardu lwalaa'a welihina ayaga iyo qaraabanimadii coraynta lagu helaya ayaga ayla haraan fadakartu dalika arrinkaas waxaan u sheegay linabi anu sheg sal slm faqala wuxuu yidhi ishtariiha soo gada gabadha waactiqiha xuray fa in kalamaan alwalaau walah iyo qaraabanimada xuraynta lagu helo liman actaqa qofka xoreeya iskala fakhayaraha tan labaadna uctiqat waa la xoreeyey oo fakhayaraha rasul nabiga lagu doorrimaadgeliyey fakhtaarat waxay doonaatay nafsaha nafteeda inay nafteeda xur ahaato oy ninkaas ku xirnaanin oo isaga tagto oo ay xaas u ahanin ayay dooratay wa kaana tan saddexaadna kaana kaana waxaa ahaaday wa kaana wa kaana waxaa ahaaday yutasadaqu calayha in lagu sadaqaysto ayaa dhici jirtay oo ahaan jirtay fatuhdii lanaa minhu annaga ay wax nooga soo hadiyeyn jirtay fadakartu dalika linabi nabiga an shege sal l slm faqala wuxu uhi kuluhu cuna fainahu cunadaas oo iyada lagu sadaqaystay calayha sadaqatun ayada sadaqa ayuu ku yahay oo sadaqnimo ay ku qaadanaysaan wahuwa huwa isagan lana anagana wa huwa isagana lana anaga hadiyatun hadiye ayuu noo yahay saasuu nabigeena yihi sal allahu alيh wasalam hada wallahu aclam sal اllah waslm abdi rasuuli mustafa